alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii salaasat lusuul baynu ku soo jirray sheikhu waxau uhi raximah llah wa bacdaha umira bilhijrati ila almadiina intaa dabadeed nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray hijrada madiine uu hijroonaayo ayaa la amray inuu madiine u maka ka hijroodaa la amray yacni maku ka intiqaalayaa dabeedna madiinu u intiqaalayaa u guuraya waalhijratu hijradu alintiqaalu min baladi shirki ilaa baladi alislaam waa guurista laga guuro min baladi shirki dhulka gaalnimada laga guuro ilaa baladi alislaam dhulka islaamka loo guuro ayaa la yidhahdaa hijro la yidhahdaa waalhijratu fariidatun calaa hadihi alumma waalhijratu hijradu fariidatun ay mafruudatun waa mid la faral yeelo la waajibiyey weeye calaa haadihi alummati ummaddan muslimiinta ah waa lagu faral yeelay ee ummatu muxamada ummatu lijaaba min beledi shirki ay ka hijroodaan beledka gaalnimada ilaa beledi lislaami ay u oo u haayiraan beledka islaamka wa hiya baaqiyatun wa hiya hijradaasi baaqiyatun waa mid baaqiya ah. ilaa an taquuma asaaca ilaa qiyaamadu ka kacayso waa baaqi oo xukunkeeda mid la nasakhay oo markaa la rafciyey maahee hijrada xukunkeedi waa baaqi oo yacni dadkii hore oo keliya kuma waajib ahayne wujuubkeedii waa baaqiyo waa jiraa waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum allah waxau idhi ina aladiina kuwii tawaffaahum ay tatawaffaahum ay oofsanayso nafta ka qabanayso almalaa'ikatu malaa'igtu waxay oofsanaysaa oo nafta ka qabanaysaa daalimii anfusihim xaalay nafahooda dulmiyeen bay nafta ka qabanaysaa malaa'igtu daalimii waxaa laga xaalaynayaa damiirka maxalu nasbada yaalla ee tawafaahum ee ha'da ah ee u noqonaya marka waxawe dadkan ee yani marka malaa'igtu ay nafta ka qabanayso ina aladiina kuwii tawafaahum ay tatawafaahum ay oofsanayso min baabi xadfi ixda ta-ayn labadii taood mid baa la xadfay waxay malaa'igtu oofsanaysaa bimacnaa nafta ka qabanaysaa kuwa daalimii anfusihim xaalay nafahooda dulmiyeen maxay ku dulmiyeen bitarki alhijra inay hijradii ka tageen ku waajibka ahayd bay naftooda ku dulmiyeen qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii iyagay ku odhanayaan fiima kuntum maxaa ku sugnaydeen fii ayi xaalin kuntum xaalkee iyo sidee baa ku sugnaydeen qaaluu waxay yidhaahdeen ku jawaabeen kunnaa mustadcafiina fi lard kunnaa waxaannu ahaan jirray mustadcafiina qaar la daciifsadoo la tunjileecsado ayaannu ahaan jirnay fil ardi arlada gudaheeda qaar lagu daciifsado oo lagu dullaystooo lagu tunjileecsado ayaannu ahaan jirray xorriyad maanu haysan waa nala gumaysanayey waa nalaga awood badnaa sidaas aawadeed waxyaalo badan maanu samayn karayn oo shareecada ka mid a inaynu ku dhaqanno qaaluu waxay yidhaahdaan malaa'igtu alam takun arduullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha alam takun miyaynay ahayn ardullaahi arlada ilaahay iyo dhulka ilaahay miyaynay ahaan jirin waasicatan mid ballaaran miyaynay ahaan jirin arlada ilaahay miyaynay ballaadhnayn fatuhaajiruu fiiha dabeedna ay hijrootaan oo meel haddii laydinku cidhiidhiyo allaha ku caabudi kari weydaan meel kale oo allaha ku caabudaan dabeed u hijrootaan oo u haayirtaan fa ulaa'ika kuwaasi la soo sheegay sifadaa ma'waahum hoygoodu jahannamu jahannama weeye jahannama u hooy ah wasaa'at masiiraa wa saa'at waa xumaatay masiiran meel loo noqday u xumaatay jahannami ila almustadcafiina min alrijaali walnisaa'i waalwildaani laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila ila almustadcafiina kuwii la daciifsan jiray mooyaane intooda kale hoygoodu waa naar oo min alrijaali yacni markaa rag ahaaday ama min alrijaali rag ka mid ahaaday iyo wannisaa'i dumarka ka mid ahaaday iyo walwildaani yacni marka caruur ahaaday ubad kuwii la daciifsan jiraye ee ama rag ahaa ama dumar ahaa ama markaa carruur ahaa ee aan wax awooda iyagu lahayn laa yastaiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila laa yastaiicuuna xaal aynay kari karaynin xiilatan wax tab ah oo ay ku baxsadaan oo ku hijroodaan aynay awoodi karayn walaa yahtaduuna sabiila waddana aan ku hanuunaynin ay beledkaa gaalada kaga haayiraan oo kaga hijroodaan oo beledka islaamka ugu barakacaan oo ugu markaa hijroodaan aynay awoodi karayn aan awoodi karayn xeeladna awoodi karayn waddana aan ku hanuunayn ay ku baxsadaan fa ulaa'ika kuwaas aan wax awooda u lahayn iyagu hijradii aan kari karaynin hee casa allaahu an yacfuwa canhum allah wuxuu mudan yaho xaqiiqo ku yahay an yacfuwa canhum inuu cafiyo oo iyaga markaa dembigooda dhaafo wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay cafuwan mid cafin badan oo dembiga markaa tirtiro oo baabi'iya oo ghafuuran yacni dembi dhaaf badan oo dembiyada markaa asturo u xilqariya wa qowluhu tacaala waxaa kaloo u daliila hadalkiisa allah uu yidhi yaa cibaadiya aladiina aamanuu yaa cibaadiya addoommadaydii aladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyeyow inna ardii waasica inna ardii arladaydu dhulkaygu waasicatun way ballaadhan tahay fa iyaaya facbuduun anoo keliya icaabuda bimacnaa meel haddii markaa cibaadadii idiinku suuro geli weydo oo laydinku qashqashaayo oo laydinku dhibaayo oo aydaan markaa ku camalfali karayn inaa allah keligii caabudaan oo diintiisa ku dhaqantaan yacni meel kale oo allaha ku caabudi kartaan u hijrooda oo allahoo keliga caabuda cibaadada allaha keliga caabudaysaan inaad ka tagtaan markaa cudurdaar oo u heli maysaan qaala albaqawiyu sheikhii baqawi la odhan jiray wuxuu yidhi raximahu allahu tacaala sababu nuzuuli haadihi alaayati aayaddani sababtay ku soo degtay filmuslimiina muslimiintii bay ahayd muslimiintii bay ku soo degtay alladiina kuwaasoo bimakkata maka ku sugnaa muslimiin islaamay oo maka ku sugan baa aayaddani ku soo degtay kuwaasoo lam yuhaajiruu aan hijroon oo madiina umay hijroon oo beledkii gaalada kamay bixin meeshan ay gaaladu ku amarku taaglaynayaan iyagu ka batorinayaan ee cidday doonaan ay ku ciqaabayaan ee ku dhibaataynayaan kamay hijroon oo madiina umay hijroon iyo beledkii islaamka naadaahum allaahu allah waa u dhawaaqay bismi aliimaan magaca iimaanku allah ugu dhawaaqay magaca iimaanka ayuu allah ugu dhawaaqay waddaliilu cala alhijrati min alsunnati qowluhu sala allahu alayh wasalam waxaa u daliila hijrada min asunnati xagga sunnada waxaa uga daliila axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam qowluhu sala allahu aleyh wasalam hadalkiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa tanqaticu alhijratu xataa tanqatica attawba laa tanqaticu ma go'ayso alhijratu hijradu go'i mayso beledka gaalada laga hijroodaa oo beledka islaamka loo hijroodaa xataa tanqatica atawba ilaa towbaddu go'do hijradu go'i mayso walaa tanqaicu tawbatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha walaa tanqaticu tawbatu towbaduna go'i mayso xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ka soo baxdo min maqribiha halkay ka dhacayso ilaa ay ka soo baxdo ma go'ayso sheekhu masalada uu halkan kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay hijrada laga hijroodo beledka gaalada oo beledka islaamka loo hijroodo waxaanu masaladan sheegay sheikhu inay faralto waajib tahay buu sheegay waa ay baaqiyo tahay oo aan la nasakhin ee xukun baaqiya uu yahay ilaa yowmi alqiyaamana xukunkaasi u jiri doono wa hiya baaqiyatun ilaa an taquuma asaaca waxay hijradu baaqi tahay oo xukunkeedu baaqi yahay ilaa qiyaamadu ka kacayso waxaa loo jeedaa ilaa waxa weeye dabaysha ka soo horraysa qiyaamada ee qof kastoo muuminaba nafta laga qabanayo ilaa laga gaadhaayo xukunkeedu waa baaqi marka dhowaanshaha ay ku dhowdahay qiyaamada oo aan waxba u dhaxaynin kicitaanka ay qiyaamadu kacayso ayaa lagu itlaaqaya ilaa an taquuma asaaca marka waa xukun baaqiya mid la nasakho la suuliyey maaha ama waxa weeye marka yacnii ra'yiga odhanaya waa la nasakhay oo xukunkeedii markaysaa markaa waa yacni markaa la nasakhay markaa hijradii mid saxiixa maaha adilada kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca culammaduna waxay tilmaamayaan in hijrada markaa xukunkeedii baaqi yahay laakiin waxay u qaybsantaa maray waajib tahay iyo maray sunno tahay bay u qaybsantaa beledka gaalada in laga hijroodaa inay shay maxmuud oo fiican oo mashruuca tahay waa baaqi laakiin marna waa waajibaysaa marna waajibi mayse mustaxab bay noqonaysa marna mustaxab bay noqonaysa waxay waajibaysaa siday culammadu sheegeen laba shardi marka la helo labadaa shardi waxay tahay qofkaasi inuu awoodi kari waayo sharaa'icdii islaamka wax ka mida inuu ku dhaqmo hadduu awoodi kari waayo shacaa'irtii islaamkana muujisan kari waayo ama sharaa'icdii islaamka wax ka mida uu ku dhaqmi waayo loo diidaayo aanu tamakunayno mutamakin aanu ahayn walow haba loo diido hal arrin oo ka mida shacaa'irta islaamka inuu muujisto ama waajibaadka shareecada inuu ku dhaqmo mid ka mida in loo diidaba ha noqotee waa shardi mar labaadkana uu kari karaayo inuu hijroodo ou yahay mustatiic awoodi karaya inuu hijroodo labadaa shardi haddii la helo hijradu waxay noqonaysaa waajiba mid waajibay noqonaysaa nusuustii adiladana laga qaadanaya inay waajib tahay in laga hijroodaa ay waajib tahay beredkaas gaaloaad in laga hijroodaa inay waajib noqonayso nusuustaa laga qaadanayaa aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baa laga daliishanaya iyo ijmaca culammada sheikhu wuxuu soo arooriyey laba aayadood ou ka daliishanaayo yacnii saddexda aayad ee suuratu nisaa ku soo arooray waa daliishaday ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi alard ilaa laga gaadhaayo wa kaana allahu cafuwan ghafuuraa wuxuu kaloo sheikhu ka deliishaday aayadda kale allah uu yidhi yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun oo iyaduna markaa hijraday ku saabsanay mu'miniinta ayuu ilaahay u yeedhayaa magaca iimaankana ku sifaynayaa iimaan inay ku sifaysan yihiin marka arladeedu way ballaadhantay aniga keliga icaabudo bimacnaa meel hadday idinku suuro geli weydo ama laydinku dhibaateeyo ama laydiin diido cibaadada allaha caabudayseen iyo inaad muujisataan iyo inaad markaysaga la timaadaan fa iyaaya facbuduun yacnii haajiroo meel kale yacni markaa allah ku caabuda xidhiirka ka dhexeeya maxay tahay ina ardii waasica iyo fa iyaaya facbuduun waxaa ka dhexeeya waxa weeye bimacnaa meel haddii ay laydiin diido ina allah keligii ku caabudaan cudurdaar idin noqon maysa arladu way ballaadhantay meel kale taga meesha idinku suuro gasho cibaadada allah keligii caabudaysaan yacni markaa ku caabuda oo meeshaa taga waxaa ka soo baxaysa marka hijradii baa ka soo baxaysa hijradii ayaa ka soo baxaysa aayaddan hore suuratu nisaa waxaa laynoo sheegay inay daalimiin yihiin oo naftooda dulmiyeen markay dhimanayaan waxay dhimanayaan iyagoo naftoodii dulmiyey waxaana dhacday muslimiintii niman ka mid a ah, maka ku sugnaa oo aan soo hijroon ayaa gaaladii soo khasabtay khasab nagu raaca yidhahdeen ila xukunkii gaaladay ku hoos jiraane dagaalkii beder baa la keenay iyagaa soo kaxaystay baa ku soo dirqiyeen arrinka markaasaa dee dagaalkii dhacay dagaalkii markuu dhacay ayaa qaarkood dee waxbaa ku dhacay oo dee markaysaga dagaalkii la dagaalamayey ayaa safka iyagoo ku soo jira ayaa qaarkood markaysa markaa waxaan yacni la dilay markaasaa waxa weeye bacdu lmuslimiin waxay yidhaahdeen qatalnaa ikhwaanana walaalahen baynu dillay dabeedna markaasaa aayaddu ka soo degtay sababta noocaasay lahayd sabanuzuulka saa ku soo aroorina waa saxiix waa saxiix sabanuzuulka saa ku soo arooray marka waxaa laga tilmaamayaa hijrada tegitaankay ka tageen inay naftooda ku dulmiyeen beledka gaalaad markii hore inay ka soo hijroon waayeen ayaa markaa naftoodii ay ku dulmiyeen halkaasaa waxaa ka yimid gaalada inay khasabto oo khasab ku soo kaxeeyaan oo ay markaa dagaalkoodii ay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta ay la dagaalamayeen ay ka hor keenaan oo ay safkooda yacni markaa soo geliyaan markaasaa laynoo sheegayaa oo allah uu leeyahay waxaa lagu yidhaahdaa malaa'igtu ku tidhaahdaa fiima kuntum maxaa ku sugnaydeen xaaladee baa ku sugnaydeen markaasay kunna mustadcafiina fi alard qaar la daciifsado la dullaystooo la tunjileecsado ayaannu ahayno arlada lagu daciifsado cudurdaar uma noqon taas khiyaarkooda iyagu dagaalka kuma imano waxa la khasab nagu raaca markaasaa allah waxau yidhi yacnii xagga allah baa looga jawaabaya malaa'igtii baa u jawaabaysaa malaa'igtii waxay tidhi alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha arlada ilaahay miyaynay ballaadhnayn oo deed aa u hijrootaan meel kale oo allaha keligii aa ku caabudi kartaan marka wax cudriya lama siin oo bimacnaa dulmiga iyo cisyaanka loogama cudurdaarin yacni mid taa looga cudurdaaray ma waxaa loogu goodiyey cadaab cadaab baa lagu guudiyey inay daalimiin yihiinna waa la sheegay fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu wa saa'at masiira hoygoodu waa jahannama waxaa laga reebay uun kuwii iyagu aan awoodi karaynin hijrada ayaa laga reebay ee iyagu markaa wax hijro aan kari karayn ile qofku waxaanu awoodi karayn laguma kallifo wuxuu qofku awoodi waayana cudurdaar bay u noqonaysaa laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kallifi maayo karaankeed iyo awooddeeda mooyaane wax kale ku kallifi maayo waxaanu qofku kari karay ma ka dhacayaa laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura waxaa laga qaadanayaa shardiga istitaacada waa inuu hijro awoodi karaya hijro waa inuu kari karaya taasaa laga qaadanaya hijrada markaa xukunkeedu waa baaqi oo ma go'ayo xadiiskanna waa tilmaamaya laa tanqaticu alhijratu xataa tanqatica atawba hijradu go'i mayso ilaa towbaddu go'do towbaddu go'do waxaa loo jeedaa towbad la aqbali waayo inqitaacu tawba macnaha laga tilmaamaya waxa weeye waa inaan towbad la aqbalaynin taasaa waxay ka dhigan tahay walow towbadda ha lala yimaadaba e aqbalaadda aan la aqbalayn oo aqbaladdeedii la gooyo la rafciyo ayaa waxaa laga tilmaamayaa towbaddii inay go'day waxaana caddaynaya xadiidka imaam axmed soo wariyey walaa tasaalu tawbatu maqbuulatan xataa tatluca ashamsu min maqhribiha towbaddu kama baxayso kama zuulayso inay tahay mid la aqbalayo ilaa qoraxdu ka soo baxdo galbeed ka soo baxdo markay qoraxdu galbeed ka soo baxdo towbadda dib loo aqbali maayo qabuulkii towbadda la aqbalayey yacni markaa waa dhammaaday noqonaysa laba xaal baanaan towbadda la aqbalin mar waa xaalad khaaso ah oo gaar ah marna waa xaalad caam ah xaaladda khaaskii waxaa weeye qofku markuu sakaraadayo naftu ka baxaysee naftu dhuunta timaado wakhtigaa wax towbada laga aqbali maayo waayo xaalatulmucaayana weeye waxyaalo ka daahan baa daaha looga qaadayaa waxa uu la yimaada ee towbad ahi ee uu wakhtigaas soo jadiidiye soo cusboonaysiiyaa waxay noqonaysaa wax markaa naftu ku qabato naftu ku kaliftay xaalatu ibdiraar weeye ya xaalatu ibdiraar wey qofkii muuminka ahayee isagu markii horeba wanaaggii uu ku sugnaa hadduu markaa la yimaado waa laga aqbalayaa masalan waa ashahaate waa laga aqbalayaa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna laakiin waa qofka anfacaysaa waa kee waa mid hore u ashahaadan jiray laakiin mid gaal ahaayoo hore aan u ashahaadan jirin markay dhuuntu ay timaaddo naftu hadduu ashahaato waxba u tari mayso inta aynay dhuunta soo gaadhin walow sakaraadkiiba ha ku sugnaadee islaamnimadu la yimaaddaa ama towbadda uu la yimaaddaa waa anfacaysa ya cammi qul laa ilaaha ila allah kelimatan uxaaju laka biha cinda allah sakaraadkiibuu ku sugnaayo dhuunta may iman naftu xaaladdii sakaraadkaa la qaybinaya inta hore oo dhan towbadda waa laga aqbalayaa hadduu toobad keeno way u sugnaanaysaa hadduu islaamo isagaan hore muslim u ahaan jirin wuu ku islaamayaa islaamnimadiisuna way asaxaysaa intaan naftu dhuunta soo gaadhin walow sakaraadkiiba ha ku jiro laakiin hadday dhuunta soo gaadho towbadu markaa cusboonaysiiyo markaa la yimaado hore aanu ula iman ama islaamnimo markaa uu la yimaado hore aanu ula iman anfici mayso nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqil ilaahay towbadda addoonka waa aqbalaa intaa naftu dhuunta soo gaadhin qarqaradu waa maxay waa markay dhuunta timaaddo naftu halka kaga wareegayso halkaasay ku noqnoqonaysa arara ya markay halkaa timaaddo albaabkii towbaddu waa xidhan yihi laakiin shahaadadii awalba hore u qiri jiray hadduu la yimaado way anfacaysaa way anfacaysaa xaaladaasi waa xaalad khaaso waa ka sakaraadku ku yimi oo naftu dhuunta soo gaadhay sakaraad oo dhanna maahee dhuunta markay timaadun baan la aqbalayna inta ka horraysa waa laga aqbalayaa towbaddii islaamnimadu hadduu la yimaado xaaladda kalena waa xaalad caama xaaladda caamkiina waxa weeye waa markay qoraxdu galbeed ka soo baxdo qoraxdu markay galbeed ka soo baxdo towbadda uu markaa la yimaada ama islaamnimada markaa uu la yimaadee hore aanu ula imani qofka anfici mayso waxba u tari mayso waxay u taraysaa ma jirto waatuu allah uu yidhi yowma ya'ti bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra waxaa laga tilmaamayaa aayaadka rabbi wax ka midi markay yimaadaan waa qoraxda galbeed ka soo baxda ee nafna iimaanka marka ay la timaadee hore ayna ula iman anfici maayo wakada kasabka camalka saalixa ama towbadee uu la yimaadee hore aanu ula iman isaguna ma anfacaayo wuxuu laakiin hore u samayn jiray wanaagsanaa hadduu sii wado way anfacaysaa sida ahlucilmi u sheegeen bacdu aayaati rabbikana waxaa loo jeedaa qoraxda galbeed ka soo baxdaa loo jeedaa sida axaadiistu sii caddaystay sida axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam sii caddaysay axaadiis baa soo aroortay xadiidkan kollay sheikhu inoo qoray waa xadiisu mucaawiya waa xadiiskii mucaawiye sanadkiisa waxaa ku sugan dacfa ku sugan sanadkiisu waa daciif laakiin axaadiis kale oo qawi ah oo saxiix ah qaarkoodna xasan yihiin oo mawduucan ku soo arooraa jira marka axaadiistaasaa shawaahid u ah oo xoojinaysa axaadiistaas kale ayaa xoojinaysa waana axaadiis mutacadida weeye waxaa ka mid a ah axaadiista xadiiska cabdullaahi ibnu sacdi baa ka mid a ah. inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tanqaticu alhijratu maa qutila alcaduw hijradu go'i mayso inta cadowga gaalaad lala dagaalamayo hijradu ma go'ayso ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiiska cabdulaahi ibnu sacdina waxaa soo wariyey imaam axmed iyo nasaa'i iyo ibnu xibbaan baa soo wariyey ibnu xibbaanna waa saxiixiyey ibnu kasiir laftiisu waxauu yidhi isnaadu axmeda isnaaduhu jayidun qawiyun sanadka axmed buu sheegay waa jayid oo waa wanaagsan yahay waana qawi oo waa xoog buu leeyahy wa kadalika jamac kaleo culammada ka midina waa taxsiiniyeen culammada yidhi waa xasanna waxaa ka mida ee albani iyo arnaudiya baa ka mida culammada markaa taxsiiniyey ayay markaa ka mid yihiin kaa keliya ma aha waxaa jira axaadiis kalea jira waxaa ka mid ah xadiiska junaadat bna abi umaya ayaa ka mid a ah. qaala inطalaqtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi waaalih wasalam faqultu ya rasuula allah ina unaasan yaquuluuna ina alhijrata qad inqatacat faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ina alhijrata laa tanqaticu ma kana aljihaad xadiiska junaadat bna abi umaya ka mida wuxuuhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ku idhi dad baa waxay leeyihin hijradii way go'day markaasaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hijradu go'i mayso inta jihaadku baaqiyaho jihaad ku jiro imaam axmed baa musnadkiisa ku soo wariyey saxaxahu alxaafid ibnu xajar fi lisaaba xaafid ibnu xajar ayaa saxiixiyey oo yidhi waxa weeye marka waxa weeye waa saxiix yani marka yidhi waa saxiix wey waxaa jira axaadiis kalea jira waxaa ka mid ah xadiiska bahzi bnu xakiim can abiihi can jaddih ou nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaqbal allahu min mushrikin yushriku bacdama aslama camalan aw yufaariqa almushrikiina ila almuslimiin ilaahay ruux gaala oo ilaahay u shariig yeeli jiray oo allah ka gaaloobi jiray oo soo islaamay wax camala kama aqbalayo markuu soo islaamo aw yufaariqa almushrikiina ila almuslimiin ilaa uu gaalada ka faaruqo oo muslimiinta uu soo haleelo oo bimacnaa gaaladii ka soo hijroodo yacni ilaa taasi ay dhacdo wax camala ilaahay ka aqbali maayo yani qof gaal ahaan jiray oo soo islaamay markuu soo islaamay dabadeed wax camala ilaahay ka aqbali maayo ilaa uu gaalada ka soo hijroodo muslimiinta u soo hijroodo gaalada ka soo faaruqo wax camala ilaahay ka aqbali maayo xadiiska waxaa soo wariyay imaam axmed iyo nasaa'i iyo ibnu maajah iyo tabaraani fi lkabiir iyo bukhaari fii khalqi afcaali lcibaad iyo xaakim xaakimna waa saxiixiyey ibnu cabdilbar waxau yihi xadiisun saxiixun wa isnaaduhu haabitun macruuf waxa kaloo markaa isaguna taxsiiniyey albani sanadkii macruufkaa baana lagu soo wariyey ee culammadu marka ay odhan jireen waa asaaniidda xasanka ay u tusaalayn jireen bahzi bni xakiim can abiihi can jaddi duruq mutacadidaana bahzi lagaga warinayo oo aan hal dariiq ahayn aan hal dariiq ahayn waxaa ka mid a ah axaadiista xadiidka jariir ibni cabdillaahi ee nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey inuu yidhi ana barii'un min kulli muslimin yuqiimu bayna adhuri almushrikiin anigu beri baan ka ahay muslim kasta oo gaalo dhexdood jooga oo gaalo ku dhex nool beri baan ka ahay baa nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey xadiidkana abu daawuud iyo tirmidi ayaa soo wariyey ha yeeshee waxaa la ysugu khilaafay ma mursal baa mise waa musnad rijaalka sanadku waxa weeye waa rijaal yacni siqaad ah laakiin a'immada qaar baa waxay arjaxeen mursalnimada halka qaar kalena ay arjaxeen inuu mawsuul yahay oo isagoo musnada ah uu markaas sugan yahay jamac culammada ka mida ah waxay arjaxeen mursalnimada oo bukhaari iyo abu xaatim iyo ay ka mid yihiin halka bacdi kalena ay yidhaahdeen maye cidda markaa musnadnimada u soo warisayna siqo weeye oo bimacnaa waa la aqbalayaa oo ibnu qataan iyo taqiyaddiin ibnu daqiiq alciid ay ka mid yihiin saas aawadeed baa ibnu mulaqin markuu soo naqliyo hadalka markaa ibnu daqiiq alciid taqiyaddiin markuu yidhi alladii asnadahu cindahum iqa cidda marka musnadnimada u soo warisay agtooda waa iqo a'immada marka arjaxaya inuu markaa mursal yahay iyaga agtoodu iqo yahay wuxuu tilmaamayaa yacni markaa ziyaadada siqadu inay maqbuulo tahay buu ishaaraya ibnu mulaqin wuxuu yidhi wuxuu u jeedaa fa yuqadamu cala riwaayati alirsaali jaryan cala alqaacida tuxfatulmuxtaajka ayuu ku odhanaya ibnu xajar wuxuu odhanayaa wa isnaaduhu saxiixun warajaxa albukhaariyu irsaala sanadkiisu waa saxiix laakiin bukhaari baa wuxuu arjaxay inuu mursal yahay ayuu arjaxay shawaahid kale waa leeyahay mutaabacaad kaluu leeyahay sida bari'ati dimmatu miman aqaama maca almushrikiina fii diyaarihim dimmadu beri waxay ka tahay cidda mushrikiinta la jooga oo guryahooda markaysaga iyo yacni markaa diyaartooda iyo beledadooda la jooga dabaraani baa kabiirka ku soo wariyey albaani wuxuu uhi waa xasan turuqda qaarkoodna waaba saxiixiyey xadiid kaloo la soo warinaya waa jiraa oo xasan can samure laga warinayo laa tusaakinu lmushrikiina walaa tujaamicuuhum faman saakanahum aw jaamacahum falaysa mina xaakim baa soo wariyey waana saxiixiyey kollay sixada nadar baa ku sugan laakiin waxaa shawaahidu ah kuwa kale haddii ka horeynu sheegnay mursalnimada la arjaxa lafteedana dee shawaahidda kale uu leeyahay baa xoojinaysaa oo mursalka fuqahada badankoodu way xujaystaan bal ka warran hadduu markaysa markaa turuq kale oo markaysa markaa axaadiisoo musnada ay jiraan bal ka warran oo isla mawduuca ku saabsan qaarkoodna asaaniiddoodu ay xasanba tahay amaba saxiix culamada qaarkood agtooda ay tahay man jaamaca almushrika wa sakana macahu falaysa mina baa isagana la soo wariyey calaa kulli xaal axaadiistaasi waa axaadiis marka waxa weeye isxoojinaysa oo mawduuca ku saabsan dariiqyada qaarkood ay ku soo aroortayna sheekh albaani waa saxiixinaya a'immo kale oo saxiixiyey dariiqyada qaarna waa jiraan ama qaar taxsiiniyey haddiiba markaa la yidhaahdo qaarkood dacfaa ku jira yacni markaa oo la qiro qaarkood in dacfi ku sugan yahay kuwa kale xooggan baa sii xoojinaya marka sidaas aawadeed adilada ama axaadiista mawduuca ku soo aroortay saasay u sugan tahay marka masaladan hijrada beledka gaalada laga soo hijroonayo waa xukum yacni adilo badan leh oo qur'aan iyo xadiisba laga daliishanayo ahlucilmiga qaarkoodna waxay soo naqliyeen ijmaacyo culammadu ku kulansan yihiin ijmaacuna waa xuja sharciya xujo sharciya weeye ahlucilmiga soo naqliyay ijmaaca waxaa ka mid ah inay hijradu wakhtiyada qaar ay waajibayso in beledka gaalada laga soo hijroodo beledka islaamka loo soo hijroodo alxaafid ibnu kasiir kitaabkiisa tafsiirka ah waa ku soo naqlinayaa in mas'alada ijmaac ku sugan yahay oo markuu aayaddan ka hadlayo aayaddan suuratu nisaa wuxuu odhanayaa hadihi alaayat alkariimatu caammatun fi kulli man aqaama bayna dahraanay almushrikiin wa huwa qaadirun cala alhijra walaysa mutamakinan min iqaamati addiin fahuwa daalimu linafsihi murtakibun xaraaman bilijmaaci wa binasi hadihi alaaya xaysu yaquulu tacaala ina aladiina twafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim ay bitarki alhijra qaaluu fiima kuntum ay lima makastum haahuna wa taraktum alhijra tafsiir ibnu kasiir ayaa hadalkaasi ku sugan yahay wuxuu yidhi aayaddan sharafta lihi caam waxay ku tahay cid kasta oo ku sugnaata gaalada dhexdooda ku sugnaata oo muqiim ku noqota mid ku neg haddana kari karaaya inuu hijroodo oo beledka gaalada ka haayiro ka hijroodana awoodi karaya oo aan hijroon walaysa mutamakkinan min iqaamati ddiin aan kari karaynaa inuu markaa diinka oogo aan kari karayn iqaamatuddiinka waa u soo noqonayna fa huwa daalimun linafsihi murtakibun xaraaman bilijmac waa mid naftiisa dulmiyey xaaraanna markaa la yimi ijmaac baanu markaysagaa yacnii uu daalim ku yahay oo culammadu waa isku waafaqsan yihiin inuu xaaraan markaa la yimi oo irtikaabay xaaraan sameeyey naftiisana dulmiyey waxaa sidaasi ku sugan tahay bilijmaaci wa binasi hadihi alaaya ijmac culamadu isku waafaqsan yihiin aayaddan iyo aayadda naskeeda labadaba marka aayadda qur'aanka iyo ijmac culammada labaduba ay ku tusinayaan inuu markaa daalim yahay bimacnaa caasi yahay waxaanu cisyaankaasi ku dhacay hijradiinu ka tegey marka laba shartaa hijrada loo shartiyaa waajibnimadeeda ashartu alawal waa inaanu ruuxu shacaa'irta diinka islaamka muujisan karin ama waajibaadka diinka wax ka mida aanu ku dhaqmi karin ee loo diidaayo walow hal waajib ha loo diido qofka dumara ah haddii xijaabka loo diidaayo waajib waajibaadkii diinka ka mida loo diidayaa sidaas aawadeena ku sugnaataa uma bannaana haddii loo diidaayo markaa shacaa'irta islaamka inay muujistaan iyadana waxay noqonaysaa waajib bay ku noqonaysaa hijradu maca ashari alaakhar haddii shardiga kale raaco marka iqaamatu diinka ama idhaaru diinka markay sheegayaan culammadu ugama jeedaan in waxa weeye markaa qofku islaamnimada bes muujiyo iyadoo waajibaadkii markaysaga bacdi ka mida loo diidaayo ee waxay noqonaysaa in waxa weeye shay kasta oo waajibaadka diinka ka mida haddii loo diido ama shacairta islaamka inuu muujisto yacni markaa loo diido inay noqonayso yacni markaa mid hijradu waajibaysa hadduu kari karayo ahlucilmi kaleoo ijmaaca soo naqliyey waa jiraan waxaa ka mid a badruddiin alcayni baa ka mid a badruddiin alcayni waxa uu yidhi sharaxa bukhaariga uu sharxayo cumdat lqaari alhijratu can almawaadic alati laa yata'ataa fiiha amru ddiini fahiya waajibatun itifaaqa hijradu meelaha aynay ka iman karin arrinkii diinka aan lagu samayn karin yacni markaa waxa weye umuurihii diinka yacni aan lagu samayn karin bimacnaa wax ka mida ah aan lagu samayn karin buu u jeedaa fa hiya waajibatun itifaaqa waa waajib waana laysku waafaqsan yahay inay waajib tahay waa laysku waafaqsan yahay cumdatulqaariga ayuu ka odhanayaa kolay dabacaadku waa kala duwan yihiin dabacaadka qaarkood wuxuu kaga yaallaa juska ama mujalladka afariyo tobnaad safxada siddeetan alqaadi abulwaliid ibnu rushd waxaa isaguna uu yidhi min culamaa'i almaalikiya ida wajaba bilkitaabi wاlsunnati wa ijmaaci اlummati cala man aslama bidaari alxarbi an yahjuraha wayalxaqa bidaari اlmuslimiin wla yahwiya bayna almushrikiina wayuqiima bayna adhurihim lianlaa tajriya calayhi axkaamuhum fakayfa yubaaxu liaxadin adukhuulu ilaa bilaadihim alqaadi abulwaliid ibnu rushdi waxau odhanaya marba hadduu ku waajibay kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ijmaaca ummadda ay isku waafaqeen intaba uu ku waajibay ila ijmac waa daliil mustaqili ah calaa man aslama bidaari alxarbi kii islaamay gaalo muslimiinta la dagaalansan yacni markaa isagoo dhulkooda jooga kii islaamay marba hadday ku waajibtay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ummaddaba inuu ka soo haajiraa oo dhulkaa ka soo haayiraa ay ku waajib tahay oo uu soo haleelo wayalxaqa bidaari almuslimiin dhulka muslimiinta iyo daarta muslimiinta uu soo haleelaa ay waajib ku tahay intaasoo dhanba bilkitaabi wa sunnati wa ijmaci alumma walaa yaswiya bayna almushrikiin oo aanu markaa inuu ku sugnaado aynay ahayn mushrikiinta iyo gaalada dhexdooda wayuqiima bayna adhurihim iyo dhexdooda inuu joogo yacni marka mid u bannaana aynay ahayn lianlaa tajriya calayhi axkaamuhum si axkaamtooda gaalnimada ahi aynay ugu dareerin oo aynay marka u dullaysan axkaamta markaysaa markaa kufriga ana aynay markaa ugu dirqin ama ugu khasbin ama ugu dareerin fakayfa yubaaxu liaxadin addukhuulu ilaa bilaadihim say u bannaan tahay daarulxarbiga yacni markaa in la galo ama bilaadka gaalada markaa in la galaa siday cid ugu bannaan tahay wuxuu u jeedaa gelitaan markaa la gelayo oo lagu nagaanayo ayuu u jeedaa wa ilaa dee wakhtiyada qaarkood bilaadka gaalada yacni markaa xaalad caarida loo geli jiray waa jirtay ama waxa weeye tijaaro ama wax la mid ah yacni markaisaga loo geli jiray ama wakhtiyada qaarkood markaa loo diri jiray yacni markaa ergo loo diri jiray ama risaalo loogu dhiibi jiray sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu heraqla iyo kisraba uu rasaa'il u diray uuna ugu dhiibay cid muslimiinta ka mida waa yahay marka ahlucilmigu waxay tilmaamayaan hijrada beledada gaalada laga soo haajiraa haddii waxa weeye waajibaadkii diinka wax ka mida ruuxu aanu ku dhaqmi karayn ama diinkii aanu muujisan karayn ama shacaa'irtii islaamka aanu muujisan karayn uuna kari karayo inuu ka hijroodo waxay noqonaysaa waajiba bilijmaac mid waajibay noqonaysaa ijmaaca culammada ayay ku waajibtahay tahay sida nusuustaba ugu waajibayso marka masaladani waa mas'ala mansuusa waa masale marka waxaa la nasgaray wey waxaa haddaba lays odhan karaa xadiiska soo arooray ee sheegaya laa hijrata bacda alfatxi miyaanu tilmaamayn hijradii in la nasakhay oo hadda hijradu aynay baaqi ahayn waxaa la odhanayaa maya xadiidkaasi wuxuu ku saabsan yahay yacnii khusuuska maka ama beledkii kale ee gaalaad ee la furtay ee marka waxaa weeye muslimiintu ay qabsadeen oo beled islaami su rogay hijro laga hijroodaa yacni inayna jirin buu tilmaamaya ahlucilmiguna saas yadaabay tilmaameen hijiroo dhan baa mansuukhoo hijir hadda ma jirto macnuhu ma aha ta noocaasi waxa weeye waa arrin marka khalat ah aan sax ahayn alimaamu nawowi waxauu yidhi culammadu waxay yidhaahdeen qaala alculamaau alhijratu min daari alxarbi ila daari alislaami baaqiyatun ila yowmi alqiyaama hijrada daarulxarbiga laga soo hijroodo daarulislaam loo soo hijroodaa waa baaqi ilaa maalinta qiyaame wa fii ta'wiili hada alxadiisi qowlaani axaduhuma laa hijrata bacda alfatxi liannaha saarat daara islaam wa inama takunu alhijratu min daari alxarbi wa hada yatadamanu mucjizata lirasuli illahi sala allahu aleyh wasalam biannaha tabqa daara alislaami laa yutasawaru minha alhijra waathaani laa hijrata bacda alfatxi fadluha ka fadliha qabla alfatxi kama qaala tacaala laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal wuxuu tilmaamay khulaaso ahaan laba macno mid baa lagu xambaarayaa in la yidhaahdo yacni hijra khusuuska maka laga hijroonayaa ma jirto oo daaru xarbi marka hadda ma ahi waa daaru islaam mar hadday daaru islaam noqotayna macno looga hijroodaa meesha ma taallo waxaana ku sugan mucjizo rasuulku sala allahu alayh wasallam u sugnaatay oo in markaa daarulislaam weligeeda ay ahaanayso maka inay ahaan doonto daarulislaam oo marnaba aan laga hijroon doonin yacni markaa taasna waa bushaaro iyo mucjizo nebigu calayhi salaatu wasalaam u sugnaatay iyo bushaaro uu sheegay weeye wejiga labaad ee lagu xambaarayaa waxay tahay waa in la yidhaahdo fadligii hijradii hore hijro la fadligii fatxu maka kama dambayso oo hijro hijradaa la fadli ahi oo fadligii hijradaa gaadhsiisan muhaajiriintu ay ku soocmeen ee ay markaa mufadaliin ku noqdeen ee lagu fadilay hijro kaloo la fadliyay lama heli doono sidaana culammada qaarkood waa sheegeen ahlucilmiga qaarkood wejiga horay ku kaaftoomeen xataa imaamu nawowi kitaabkiisa riyaadu saalixiinka wejigaa hore keliya ku kaaftoomay laakiin sharaxa saxiixu muslim buu labada wejiba sheegay suyuuti fii bacdi kutubihi wejiga horuu ku kaaftoomay laakiin kutubihiisa qaarkood sida marka waxaa tawshiixa oo kale labada wejiba waa sheegay culammada labada weji sheegay waxaa ka mid a ah ibnu sayid innaas alyacmuri sharaxiisa tirmidiga annafxu shadi labada wejiba waa sheegay oo wuxuu yidhi badanka culammada waxaa lagu xambaaraa laba weji labada weji buu sheegay waxaa ka mid a ah ibnu mulaqin sharaxa bukhaariga labada wejiba waa sheegay atawdiix lisharxi iljaamici saxiix waxaa ka mid a ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga labada wejiba waa sheegay waxaa ka mid a suyuudi tawshiixa labada wejiba waa sheegay waxaa ka mid a saaxibu daliil faarixiin isaguna labada wejiba waa sheegay iyo culamo kaleba marka culammadu hijradu inay baaqi tahay way isla ogol yihiin axaadiistii aynu akhrinnayna waa sheegaysay hijradu inay baaqiyo tahay oo aynay markaa hijradii mansuukho tamaaman aynay noqon nusuusta ayaa caddaynaysa alcallaamatu ibnuqayim waxauu yidhi wa manaca rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama min iqaamati almuslimi bayna almushrikiina ida qadara cala alhijrati min baynihim rasuulku wuxuu diidoo manciyey ruuxa muslimkii gaalada inuu ku dhex sugnaado oo ku dhex nagaado muqiim ku noqdo dhexdooda hadduu kari karaayo inuu dhexdooda ka hijroodo dabeedna wuxuu sardiyey axaadiista qaarkood wa qaala ana barii'un min kulli muslimin yuqiimu bayna adhuri lmushrikiin qiila yaa rasuula allahi walima qaala laa taraa an aaraahuma wa qaal man jaamaca almushrika wa sakana macahu fahuwa miluh wa qaal laa tanqaicu alhijratu xataa tanqaica atawba walaa tanqaicu atawbatu xataa tatluca alshamsu min maqhribiha wa qaal satakunu hijratun bacda hijra fakhiyaaru ahli اlardi alzamuhum muhaajara ibraahim zaadulmacaadka ayuu ka odhanaya dabeedna waxa uu sardiyey axaadiis buu sardiyey waxa uu keenay afar xadiis ayuu markaa israaciyey isagoo siiqo jasmiya ku wada sheegaaya taasoo tilmaamaysa axaadiistaas maadaama si jasmiya nebiga uu tiiriyey inuu u qabo inay nebiga ka sugan yihiin dhammaantood ana barii'un min kulli muslimin yuqiimu bayna adhur lmushrikiin waa xadiiskii laa taraa naaraahuma waa jasmiye wuxuu idhi nebiga caynkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waa sheegnay waa ka hadallay xadiiskana waxaa ka mida man jaamaca almushrika wa sakana macahu fahuwa miluh ruuxa mushrikiinta dhex gala jinsiga mushrik ruuxa dhex gala jaamaca bimacnaa khaalata mushrikiinta qofka dhex gala almushrik asha ayaa markaa jinsiye ah marka jinsi almushrik wuxuu noqonayaa almushrikiin marka jaamacana waxaa loo jeeda bimacnaa khaalata ruuxa mushrikiinta dhex gala wa macahu yacni markaa la jirkoodana la dega fahuwa miluh yaguu la mid yahay yacni xagga dammiga iyo dhaleecaynta ayuu kala mid yahay ayaa laga tilmaamaya xadiiskana ahlucilmiga qaarkood waa saxiixiyeen sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culamada saxiixisay ibnuqayimna si jasmigii u sheegay laa tanqaicu alhijratu xataa tanqaica tawba ka mid ah iyadana si jasmigii u sheegay oo nebiga ugu nisbeeyey satakunu hijratun bacda hijra hijro hijradii hore ka dambaysaa jiri doontaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskana imaam axmed iyo abu daawuud iyo abu daawuud altayaalasi iyo abu daawuud saaxibu sunan iyo xaakim ayaa soo wariyey duruq baanu leeyihi dariiqyada qaarkood waxaa ku jira shahri iyo abujanaab ayaa ku jira oo xifdigooda dacfi ku sugan yahay ayaa marka ku sugan laakiin dariiqyadu marka ma aha oo keliya dariiqyada ay ku jiraan labadaa nin ee duruq kalu leeyahy duruq qawiya ayuu leeyahy saas aaweed baa sheekh albaani markii aanu arkin dariiqyada kale yacni wuu daciifiyey yacni mishkaadka iyo sunanka abi daawuudkaba waa ku daciifiyey iyo daciifadaba waa ku daciifiyey laakiin markii dambe waa ka taraajucay markuu dariiqyada qaarkood arka oo dariiqa xaakim ka mid yahay yani laba dariiq buu xaakim ka warinaya mid ahaan baa qawi ah markuu dariiqyadaa kale arkay yacni waxa weeye waa marka xadiiskii waa ka noqday waa ka taraajucay waana saxiixiyey silsilatu axaadiis saxiixaanu kaga hadlay saddex kun laba boqol iyo saddex raqamka ah ayuu kaga hadlay raqmulxadiis ahlucilmiga qaarkood oo xadiiska dee saxiixiyana waa jiraan xaakim baa ka mid a ah, wuu saxiixiyey xadiiska xaafid ibnu xajar baa ka mid a ah, asaaniidda qaarkood wuxuu ihi laa ba'sa bihi sanadada uu leeyahay marka sanado mutacadid uu leeyahay marka xadiidka saasaa culammada qaarkooda ay u quweeyeen oo ay markaa u tilmaameen turuq mutacadidana waa leeyahay oo dariiqa xaakim ka mid yahay saas aawadeed baa shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim labaduba siiqo jasmi ugu sheegeen oo nebiga ugu nisbeeyeen nebigaa sidaa yidhi ay yidhaahdeen si jazmi ah hijradaas markaa ka dambaysa hijradii hore waa hijro dee wakhti dambe imanaysa weeye waxaanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam fakhiyaaru ahliilardi alzamuhum muhaajara ibraahiim dadka kuwa ugu khayrka badani waa kuwa ugu laazimitaanka badan mawdicii uu ibraahim u hijrooday waxaa loo jeedaa shaam meeshii uu hijrooday nebi ibraahim cidda ugu laasimitaanka badan baa dadka markaa ugu khayr badan markay hijradaa dambe timaaddo hijradaa dambe markay timaado calaa kulli xaal hijradu waxay u qaybsantaa hijro sayi'aadkiiyo xumaanaha laga hijroonaayo iyo hijro beled laga hijroonaayo waa laba nooc markii hore inaynu sheegnaha haroonay laakiin haddii aynu marka haddaba raacinno hijrada macno kale waxaa loo isticmaalaa xumaanta in laga hijroodo wixii dembiya iyo xumaan ah gaalnimo yacni fisqi bidac waxa xun oo dhan hijrada laga haajirayo hijradaasi waa hijro marka caam ah oo muslimiinta dhammaan ku waajiba farducayn waa hijra caama ah. qof kasta hijradaasi waa saaran tahay waa hijra can isayi'aat waxallo wixii xumaaniyo dembiyaa in laga haajiro hadday gaalnimo tahay iyo hadday fusuuq tahay fisqi hadday tahay iyo hadday bidac tahay kullu daalika in laga dheeraado axaadiistana waa ku soo aroortay oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka min xadiisi cabdullahi bni camrin waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu muhaajir waxa ah hijradiisu dhammaystiran tahay ka ka haajira wuxuu ilaahay ka reebay ka ka haajira haajira wuxuu ilaahay ka reebay waxaa kaloo ka mid a ah xadiidka anas baa isaguna ka mid ah oo imaam axmed wakhayruhu soo wariyeen walmuhaajiru man hajara suu muhaajirku waa ka xumaanta ka haajiray waxaa ka mid a ah xadiiska fadaalat bnu cubayd walmuhaajiru man hajara alkhataaya wadunuub muhaajirka hijradiisu dhammayska tirantee kaamilka ahi waa ka ka haajiray dembiyada ka haajiray man hajara alkhataaya waadunuub imaam axmed iyo ibnu maajah iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa soo wariyey yacni marka axaadiistaas mawduuca ku soo aroortay saxaabo kaloo laga wariyeyna waa jiraan waxay markaa tilmaamaysaa wax allo wixii xumaana in laga haajiro waa hijro farducayn ah oo daa'ime ah oo mar walba joogta oo qof kasta waajib ku ah oo qof kasta saaran yacni qofna aan ka dhacayn qof walba laga rabo xumaanta inuu ka haajiro ka dheeraado nooca labaad waataynu ka hadlayno waa hijratun min beled waa beled in laga haajiro hijrada beled laga haajiraa mar waxay noqotaa beled xun laga haajiraa waxay mar noqotaa yacni faral bay noqotaa waajib bay noqotaa marna waxay noqotaa sunna ayay noqotaa oo beledka xun in laga haajiro ama beledulkufri beledka gaalada in laga haajiro mar walba waa mashruuc waa shay qurba ah waa shay fiican laakiin marna waxay noqonaysaa faral waajib waajibay noqonaysaa oo tegista laga tago lagu dembaabaayo oo qofka mar walba dembi uga socdo marna waxay noqonaysaa mid markaa sunnaa bay noqonaysaa mashruuca culammaduna waa sheegeen yacni markaa in labadaa nooc ay u qaybsanto ay markaa noqonayso oo marna ay tahay mid faralo waajiba marna ay tahay mid sunna ah wakhtigay markaa sunnada noqonayso ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa haddii qofku marka waxa weye diinkii shacaa'irteediina muujisan karo waajibaadkii diinkao dhanna uu ku dhaqmi karo oo wax loo diidaya aanu jirin xaalka caynkaasa lafteeda hijradii intay dhacdo ma noqonayso mid markaa iska mubaax noqonaysa ama aan saa'iqba ahayn ma aha e markaa lafteeda iyadoo markaa qofku diinkii oogi karayo waajibaadkii diinkana wax loo diidayaa aynay jirin shacaa'irtii diinka uu muujisan karo oo markaysaga yani marnaba yacni markaa shacaa'irtii diinka aan loo diidaynin wax ka mida aan loo diidayn haddana waxay tahay xaaladda noocaasa hijradaasi mid markaa sunnaa bay noqonaysa si uu marka waxa weeye munkaraadkan iyo xumaantan uga fogaado meeshan xumaantu ku badan tahay yacni markaa uga fogaado yacni markaa waxay noqonaysaa mid markaa qurbo oo mashruuca oo mustaxabay noqonaysa ahlu cilmiguna waa sheegeen tafsiilka masalada ku sugan yani shaikhulislaam ibnu taymiya waa sheegay ibnu xajar alcasqalaani waa sheegay ibnu qudaama waa sheegay a'immo kaloo badanna waa sheegeen oo waa tilmaameen wax kale iska daayo xataa beledu bidcaha laga haajiraa haddii beled marka waxa weeye beledu sunno la helaayo sunnadu daahirtoo ay haalib tahay beledkay bidcadu ku haalibka tahay inta laga hijroodo ayaa markaa waxa weeye loo hijroodaa beledka sunnadu qaalibka ku tahay yani taasi waxay noqonaysaa mid maxmuuda yani tii marka waxa weeye hadda waajibada aayadiyana noqonbe waxay noqonaysaa marka mid maxmuuda beled haddii macaasidu ku badan tahay beledna taacadu ku badan tahay beledka macaasidu ku badan tahay in laga hijroodo oo beledka taacadu qaalibka tahay loo hijroodo waxay noqonaysaa marka mid mashruuca marka hijradu maray eh, tahay sunne iyo maray waajib tahay mid walba waa dhacdaa eh, nusuusta iyo adiladuna saasay ku tusinaysaa waana hijradu waa baaqi eh, beledada gaalada ee hadda aadka loogu yaaco bal ahlulcilmiga qaarkood waxay ka yidhaahdeen aan markaa bal akhrinno allajna daa'ima lilbuxuuhi alcilmiyati waliftaa biri'aasati ibn baas waxaa la su'aalay waddanka markaa waxa weeye ingiriiska lama oggola bay yidhaahdeen in adaanka addimaadda masaajidda laga addimaayo in mikrofoonka dabadda lagu addimo lama ogola waa in daakhilka masjidka keliya ku koobnaataa sidaasaa markaa qaynuunka waddanku laasim ka dhigay fa hal ilmuslimuuna aasimuuna fii dalika limutaabacati alqaanuun alinjiliisiy yacnii qaynuunka ingiriiska ee odhanaaya waxa weeye mikrofoonka dabadda ah ku addimina raacista la raaco arrinkaas ma lagu dambaabaya lajnadu waxay ku jawaabtay allajna daa'ima bira'aasati ibni baaz laa tajuusu aliqaamatu fii baladin yuxaalu fiihi bayna almuslimi wa idhaarihi shacaa'ira alislaami wa iclaanaha facalaa man yastatiicu alhijrata an yuhaajira minhu ila baladin yatamakanu fiiha min iqaamati shacaa'iri diin alislaam ilaa beledin yatamakanu fiiha min iqaamati shacaa'iri diin alislaami wa iclaaniha wayatimu lahu atacaawunu maca almuslimiina cala albiri waltaqwa wa yukasiru bihi sawaada almuslimiin wa sawfa laa yacdamu risqa fainahu man yataqi allaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh ina allaha baaliqu amrihi qad jacala allahu likulli shayin qadra waman baqiya fii tilka alaamaakin wa amhaaliha mima fiihi xajrun cala almuslimiina fii iclaani shacaa'iri diinih bacda qudratihi cala alhijrati minhu fahuwa aasim qaala tacaala ina aladiina twafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi alard qaluu alam takun ardu allahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiira fatwada macnaheedu waxay mashaayikhdu tilmaameen raximana allahu wa iyaahum inaynay bannaanayn beled eh, qofka muslimkii inuu joogo inaynay u bannaanayn loo diidaayo inuu shacairta diinkiisa muujisto oo aadaanku ka mid yahay oo uu sare u addimo yacni markaa loo diidaayo taa lagu kaantaroolayo leeya hoos u dhig yacni mikrofoonnada dabadda ayaan laga maqlin beled caynkaasa inuu joogaaba uma bannaana xaaraan bay ka tahay kii kari karaayo inuu ka hijroodo beledkaa ka haayiro oo u hijroodo beleduu awoodi karayo shacaa'irta diinkiisa inuu oogo iyo inuu muujisto uu awoodi karayo kii kari karaayo inuu u hijroodo uma bannaana yacnii inuu ku sugnaadayo inuu haajiro ayaa ku waajiba waxaana u dhammaystirmaya markaa inuu muslimiinta la kaashado oo yacni markaa ay isku kaashadaan oo ay isu kaashadaan wixii khayr ah iyo wixii taqwo ah waxaa kaloo ka imanaysaa higilka muslimiinta iyo sawaadkooda inuu badiyo mana waayi doono arsaaq ma waayi doono waayo qof walba ilaahay baa risiqiisa qoray dad fara badani waxay aad isugu nabayaan beledada gaalada oo ubadkoodii ugu khamaarayaan oo diinla'aanta ay qaarkood ugu sababeen oo ubadkoodii qaar badanoo ka midii ah ay gaaloobeen oo milladii ka baxeen ama ay allakood noqdeen yacni waxay markaa waxaway risiq yar iyo masaariif yar inay markaa meesha ka helaan markii diinkii iyo duunyadii la isbarbar dhigay dad fara badani adduunyaday doorteen markay noqotay war madiin baa doorataa mise adduunyo yar baa doorataa adduunyadii yarayd baa la doortay adduunyada yarna lagu waari maayo lagu waari maayo dad fara badani khasaaray ka joogaan beledadii gaaladay qabteen oo dee waxa weeye goblan waxba kama duwana iyagoo ubad leh bayna goblan waxba ka duwanayn oo ubadkoodii ay noqdeen gaalo ay noqdeen aan waxba rumaysnayn laa yu'minu bishay inta marka waxa weye yani markaa luntay aad iyo aad bay u badan tahay inta luntay aad iyo aad bay u badan tahay inteebaa baa allakood noqotay inteebaa kufriday oo markaysa markaa diimo kala qaadatay inteebaa baa markaysaa qurnu iyo qashaabiir markaysa waxaa gashay yacni marka khasaare ayaa markaysa marka dad badani joogaan qaar fara badan baa ubadkii laga qaatay markaasaa gaala rabaynaysaa oo barbaarinaysaa oo suntooda ku shubayaan kuwa hayo oo markaysa marka waxaan yani ubadkooda haysta yacni iyaga laftooda in badan baa ubadkoodu ka hallaabeen waayo waxaa lagu khasban yahay in madaarista gaalada iyo dugsiyada gaalada la geeyo ayaa lagu khasban yahay cidda markaysaga awoodi kartaa inay marka iskuul markaa yacni muslimiin hayso oo barayfida inay carruurtooda geeyaan oo lacagta ka bixiyaan cidda kari karaysaa waa dad koobanoo afraad ah waa dad afraad ah hadda ma aragtaa marka waxa weeye haddii aanu qofku yacni marka iskuulkan baan geeyo caddayntiisi waa taasoo iskuul islaami ah ama dad muslimiina ah hayaan oo manhajkiisa xoogaa markaysaa markaa dee bal kollayba waxbaa lagu khasbayaaye kan kale wax dhaama yacni markaa geynta uu geeyey caddayntiisa markaysa marka haddaanu keenin waxaa la odhanaya ilaaba ilaa waa inaad keentaa markaysaa markaa dugsiyada dowladda waa inaad keentaa qof marka aan waxbarasho baran oo guriga iska jooga lama ogola lama ogola kharashka markaa laga qaadayo dugsiyadaa baray fiddada hadduu geeyana nowcan maa markaysaga kuwa ka roon ee markaysaa markaa laleeyahay yacni markaa dad muslimiina gacanta ku haya iyadoo iyaga laftooda wax lagu dirqinayo oo waxaa ku dara waxaa sidaa yacni intaa u idaafeeya manhajkiina wayn waxaas ku jiraa waxyaalaha qaarkood lagu odhanayo yacni bacdu shari ahwan min bacd lacagta laga qaadaya waa fara badan tahay lacag badan bay markaysaa kalifaysaa lacagtaana ma awoodi karaan waayo dadka badankoodu lacag caydhayd bay qaataan oo weliba la yareeyey oo loogu talagalay masaariiftooda lagu sargooyey iskuullada caynkaas haddii la geeyana kumaan kun baa laga qaadayaa bal qofkii markaysaa afar carruura ahaa ka warran ee doonaya iskuulle inuu geeyo shanta carruura ka warran lixda carruura ka warran yacni marka ma awoodi karaan waxa awoodi kara waa afraad markaa fara ku tirisa oo yar wixii kaleo dhan waxaa lagu shubaya iskuullada dowladda ayaa lagu shubaya marka lagu shubo maxaa lagu baraa waxaa lagu baraa qurun iyo qashaabiir baa lagu baraa maaha culum maadiya oo saafiya in lagu baraayo waxaa lagu barayaa markaysa marka waxaa ka mida jinsiga ka mid iyo sida laysu fuulo kuwa isku nooca iyo kuwa kala noociba siday isu fuulayaan maqal iyo muuqaal markaysa waxaa lagu baraya ya waxaa lagu baraya markaysa markaa raggu siday isu fuulaan dumarku siday isu fuulaan yani marka waxaasaa markaysa waa lagu baraya loogu dhigaya kuwa u dhigaya waa kuwii akhasunnaaska ahaa ee markaysa marka waxaa la odhan jiray markaysaa rag baa marka isqaba ayaa loo keenaya macallimiin u ah kuwaasa markaysa wax u quniya qashaabil wey waxa markaa ka daran yacni maaddo diimaha ku saabsan baa jirtaa waxa markaysa markaa loo dhigayaa yacni markaa diinkii islaamka nin gaala lo odhanaya waa dhigaya iyo diinkii kiristaanta iyo waxba u dhigaya in waxba isku diidanayn buu ugu sawiraya waxaasuu ka dhaadhicinaya suntaasu shubaya hadda maaragta carruurta yar maalin walba shubahaad baa lagu furaya kuwa wax u dhigaya waa mulxidiin alla kooda ah aan ilaahba rumaysnayn inay ilaah jiraba maalin walba su'aal baa la weydiinaya yacni carruurtii waxa weeye marka dambe wuxuu soo baxayaa yacni in badan oo ka midii qaar waxba rumaysnayn carruur yarar baa lagu yidhi soo sawir ilaahad caabuddo markaasaa hooyadii u imanaya markaasuu odhaya saasaa lagu yidhi a ah, ah, ha odhan yacani waxay ku qancisiyo waxay kula hadasho toonna iyaduna ma hayso ha odhan mooyaane maalin walbana halkii buu tegayaa wixii baa lagu akhrinaya akhrinaya akhrinaya akhrinaya ya in badanoo ka midi waxba ma rumaysnaa ya meesha markaysa marka waxaa loo yaacay waa lagu khasaaroobay inaan dhallinyaro oo ka yimi markaysa markaa fiinland meesha la yidhaahdo ayaa wuxuu ugu yidhi dhallinyaradii da'dayda ahayd ee soomaalida ahayd ee dhulkaa joogay yacni marka waxa weeye marka yurubta ka mid ah boqolkiiba shan iyo siddeetan waxba rumaysnaa laa ilaahay wax alla waxay rumaysay in ma jiro ya marka khasaaraa laga qaaday hijradu waxay noqonaysaa markay caynkaa tahay mid waajibay noqonaysaa markaasaa waxaa la odhanayaa niman markaysa markaa wadaadaaba markaysa markaa weliba ku leh yacni hijraydi kuwa waajib ahaa idinkaa waa tukan karaysaan masaajiddii baa dhulka inoogu yaalla caynkaa hijra ma jirto ya yani waxa weeye kishi bay ku sameeyen dadkii bay khaldayaan man khashana falaysa mina mucaamalaadkii baa laga yidhi bal qofka diinka kishi ku samaynaya ka warran marka saa loo sawirayaa masaladan oo kale inay tahay mas'alo naasile ah oo ijtihaadiya inay tahay beredada gaalada in laga hijrooda ma ijtihaadi ba ijtihaadi maaha waa masale mansuus ah maha nawaasili marka callaamat ibnuqayim uu leeyahay ou tilmaamayo fatwada ayaa taqayurta bitaqayuri alasminati waalamkina wuxuu ka hadlayaa masaa'isha ijtihaadigu ka hadlayaana mansuuska ahayn ama masalada mansuuska ah maa yatahayar xukunka sharciga isbedeli maayo hadduu shaygu mansuus yahay ama ijmaac yahay ama markaa mas'ale mansuusoo ilaah iyo rasuulkiisu caddeeyeen hadday tahay xilli kastoo la joogo iyo wakhti kastoo la joogo iyo meel kastoo la joogo isma beddelayso maa yatahayar isma bedelaa hadallada culammada markayse markaa in la khaldama mas'alat alhijra waa mas'alo yacni mansuusa oo qur'aanka iyo sunnada iyo ijmaacii culammadu intiiba ku sugan yihin waxaynay taallaa beledka gaarada hijrada laga hijroonaya bayna waajibin wa sunna marna waa waajib marna waa sunne xaaladda hadda markaysa waxaa yani lagu jirana yani waxa weeye waa xaaladii ay waajibaysay weeye waa waajibaysay qofku markaysa waxa ma ubadkiisii ma kaantarooli karo muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin beledka gaalaadee markaysaa wadribuuhum calayha licashrin lagu fulin karaa waa keeni abadan ma xukumo laa ooridiisaanu xukumin iyo zawjadiisa walaa ubadkiisaanu xukumin midna ma xukumo ooridiyadaaba ka amar badan markay doonto waa eryeysaa markay doontana waxay odhanaysaa soo gal markay doontana iga bax bay odhanaysa iyadaa amarka markaysaa iyo alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacd ilaahay marka waxa mas-uuliyadda wuxuu u yeelay iyo amarka ragga daacada iyagaa lahaa halkaas marka kama shaqayso yacni raggaa daacada lahoo amar kale wax ka shaqeeya maaha yacni zawjadiisa ma xukumo ubadkiisana ma xukumaayo ta kale dhibaatada markaysaga ay xambaarsan tahay waxaa laga garanaya waxa ka dhashay min simaarihim tacriifuunahum midhaheedaad ka garanaysaa marka midhaha ka dhashay midhaxun weyn yacani waddannada qaarkood oo iskandanafiyanka ka mida ubad fara badan oo markaysa markaa ubadkii soomaaliyeed ka mid a bay gaaladu gurata oo waalidadood ka qaada oo kumaan ah ubadka caynkaasa dad gaalaa baa loo dhiibayaa waxaa lagu soo barbaarinayaa waxa dadkaasi doonaan waa laga faramaroojiyey markaysa waalidadii dhalay mata noocaasaa la odhanaya markaysa waxa waa iska joogi kartaan ama hijra idinma saara yani lagu odhanaya yani waxaas waa baatil waa shareecadii oo la taxriifinayo weeye shareecadii oo la taxriifinayo weeye masaaishu hadday markaa tahay mas'ale mansuusa oo nusuusta iyo marka waxaa weeye ijmaacuba ku sugan yahay dee in la yidhaahdo markaysa marka waxaan waa yani laga ijtihaadaya masale ijtihaadiya weeye sax maha masalada ku saabsan tacriifka la tacriifinaayo daaruulxarb iyo daarulislaam ama beledu islam iyo beledu shirki tacriifka la tacriifinaya waa shay hijraduna waa shay aakhar hijradu daar xarbi kuma gaaraha yani waa ka waasacsantahay tahay daaru xarbi xataa beled islaam marka qofka markaa diinkii shacaa'irteedii iyo waajibaadkii wax ka mid a haddii loo diidaayo yacani kaa laftiisa in laga hijrooda ay waajib tahay waayo diinka qofku inuu ilaashadaa waa umuuraha waxa ugu korreeya wey ra'su lamri alislaam umuuraha madaxoodu waa islaamnimada marka xifdu diin wax walba waa ka horeeya xifdudiin daruuriyaadka marka laga hadlaayo daruurada ku saabsan xifdudiin xifdu nafsi xifdu lcaqli xifdu nasab waxa ugu horeeya xifdu diin diinka in la ilaasho ilaalinta diinku waxa uu ku xidhan yahayna waxay noqonaysaa mid markaa waajib markaa noqonaya maa laa yatimu alwaajibu ila bihi waajibun waxaan waajibku markaa suuroobayn ama dhammaystirmayn in isaga lala yimaado mooyaane isagana in lala yimaado wuxuu noqonaya mid waajibu noqonaya mid waajiba ayuu noqonaya axkaamtii gaaladaa loo xukum tegayaa yacni waxa weeye tajanus baa markaa imanaya jinsiyaddii baa markiisa waxaa la qaadanaya tajanusku muxuu yahay qof aan beledka u dhalan ayaa marka waxa weeye doonaya jinsiyaddii waddanka inuu qaato markuu qaadanayo xaggee la mariyaa shuruudaa lagu siiyaa jinsiyadda waxaa laga qaadaya muwaafaqo inuu waafaqsan yahay qaynuunka waddanka iyo distoorka waddanka iyo yacni marka boqoradda inuu daacad u yahay distoorka waddankan markaa ixtiraamaya markaysaa daacad u ahay iyo boqoradda waa boqorad gaalo ah haddama aragta taasaa marka waxa weeye marka laga qaadaya muwaafaqada iyo beecada laga qaadaya ballanka laga qaadaya waddannada qaarkood waxaa lagu yidhahdaa waa inaad qirtaa qaynuunka adduunyada inay ugu fiican tahay qaynuunka waddankooda qaynuunkaa uu leeyahay waa ugu fiican yahay laga yeedhsiinaya muxuu yahay waa qaynuun kufri koobsanaya iyo gaalnimo oo qofku diinku doonuu qaadan karaa xoriyat lictiqaad yacni marka ay ka mid tahay yacni waa qaynuun markaysa marka kufri xambaarsan oo kufri ku jiro marka qofku markuu yidhahdo qaynuunka noocaasaan daacad u ahay maxay noqonaysaa oo taa cahdiga laga qaado khatarteeday leedahay khatarteeda ayay leedahay waxaa jira sheekh markaa la odhan jiray maxamed ibnu cabdillaahi ibnu subayil oo ka mid ah a'immadii iyo khutabadii yacni xaramulmakki kana mid ahaa hay-atu kibaar alculamaa yacni beledkaas wuxuu qoray risaale la yidhahdo xukmu tajanus bijinsiyati dowlatin hayri islaamiya dowlad gaalo ah jinsiyaddeeda in markaa la qaato oo tajanus lagu sameyo waxa kala duwan qofka beledka u dhashay marka hore ballan la'aan baa la siiyaa markaysa markaa hadduu asal beledka u yahay waxaa lagu siiyaa ballan la'aan oo qofku sidiisu u mutaystay leeyihi imka ilmaha yar ee markaysa marka ku dhasha beledka waxba cahdi lagama qaado toos baa loo siinaya sida inanka yar ingiriiska ee markaysa marka cad ee ku dhashay yacni beledka loo siiyo ayaa ka kale waalidadii haysteen dariiq kastaba ha u maraane yacni iyaguna ee ku dhashay beledkaas iyagana waa la siinaya toos baa loo siinaya laakiin dadka yimi iyagoo belede kale ka yimi oo soconaya beledka soo galay isagu waxa weeye markaa jinsiyaddan yacni codsi baa lagu siinaya shuruud baana ka taallaa dariiq dhible buu marayaa waa dariiqaa lagu kalifaayo muwaafaqada markaysa markaa waxyaalaha yacni markaa inuu waafaqo oo uu markaa yacni sheego inuu dacadu yahay cahdiga lagaga qaadayo saasaa lagu siinaya sidaas ayaa lagu siinaya marka wuxuu ka qoray risaalada marka waxa weeye tajannuska xukunkeeda ayuu ka qoray wuxuu soo naqliyey culammadu markaysaa waxyaalahay ka yidhaahdeen hadday tahay fataawihii culammada ashar hadday tahay culammadii tuunis fataawahoodii hadday tahay culamo kale ahlucilmi badan ayuu marka fataawahoodii soo naqliyey waxay sheegeen qaarkood markaysaa inay kufri gaadhi karto oo gaalnimo noqon karto ila waqhtiyada qaarkood waxaa loo shartiyaa in muwaafaqo kufri la waafaqaye haddii qofkii markaysaga kufri inuu waafaqo yacni oo kufrigii ogolaado ama wax kufri koobsanaya oo deedna uu sidii ku waafaqo dee waxay noqonaysaa kufri inuu ku gaaloobay noqonaysa inuu ku gaaloobay noqonaysa marka waxa weeye tajanuska masalada ku saabsanna waxay ka mid tahay masaa'isha dhibka badan ee markaysa markaa iyaguna ka dhasha ayay ka mid tahay dad fara badan waxay aad u raadinayaan beledada gaalada inay degaan jinsiyadooda qaataan iyaga ka mid noqdaan taasay raadinayaan laakiin waxay leedahay cawaaqib khataray leedahay dadka dambe iyo facyada dambe waxay halis u yihiin yacni inay gaaloobaan gaalada qaarkood maray faalleeyeen waxay yidhahdeen qofkan weyne noo yimi rajo badan kama qabno ka uu dhalay inuu annagana raaco iyo inuu isaga raacana waa boqolkiiba konton way isla eg tahay laakiin kuwuu sii dhalay annagu noo gaaryahay ya faca saddexaad kan horee yimi isaga rajo badan kama qabno iyadoy jirto kuwa hore qudhooda inay qaar lumeen ka uu dhalayna waa boqolkiiba konton inuu annagana raaco oo diinkayaga iyo dhaqankayaga qaato ya iyo in marka waxa weeye uu isaga raaco laakiin ka uu sii dhalay annagu noo gaaryahay yacnii barakacaas lagu galay yacni marka yurub iyo maraykan lagu galay waa arrin laga shallaayayo oo dhibaatadeedu badan tahay waxaa jira qabaa'il hore oo soomaaliyeed oo barakacay oo dhulkay degganaayeen ka tegey oo gaalo dhex galay gaalnimana ku dambeeyey waxaa ka mid a ah booran tan baa ka mid a ah. booran cali etoobiya bay degtaa iyo kiniya laakiin xuduudday soomaalidu degto way dhaafeen waxay dhex galeen dadka cawaankaa ah bay dhex galeen waa booran cali warde cali iyo jiddo cali walaala ahaayeen maantana waa cawaan majoritigoodu waa gaalo cawaan ah weyn laa yu'minuun bidiin diin ma rumaysna ya kuway markaa waxa weye walaalahaayeen way isqaraabaystaan waa macruuf aad umay fogaane waxay deggan yihiin etoobiya iyo kenya hadda ka warran waxaa ka mid a tuudsiga ka mid ah tuudsiga marka waxaa deggan ruwanda iyo burundi waxa weeye waxay ahaayeen soomali bay ahaayeen waa aqaliya tiro yar oo laga tiro badan yahay oo way og yihiin marka waxa weeye inay ka soo jeedaan soomaali asal ahaan inay ka soo jeedaan laakiin maadaama ay dad eh, gaalo ah oo ka tiro badan ay dhex galeen ayay noqotay badankoodii inay gaaloobeen afkiina ka lumay afkiina u ka lumay barakacaas lagu tegey waddannada galbeedka waxa weeye khatar badan buu xambaarsan yaho leeyahay waadada sakhirayaana cawaaqibta ka fekeri maayaan laakiin cawaaqib wakhiima oo xun ayuu xambaarsan yahay dadka markaysa markaa in loo qariyo ma aha runta in loo sheego weeye masaladana kuma soo aroorin oo keliya xadiiska laa tara ah axaadiis badan baa ku soo aroortay axaadiistana wax ka mida ah ayaynu sardinnay axaadiistaasna bacdigeed waa saxiix waana sheegnay masalada ku saabsan beledka ku saabsan beledka markay culammadu ka hadlayaan shacairta islaamka yacni waxa weeye adaanku iyo salaadda iyo ciidaha iyo jamaacada iyo jumcada beledada gaalada laga oogayaa maaha wax markaas si caama loo oogaya maaha waa wax si naadira u dhacaya shacaa'irta kufrigaana ka haaliba khilaaf tacriifku waa ku jiraa laakiin masaladu uma baaqanayso tacriifka oo waayo tacriifkaa wax ka waasacsan baabay hijradii ka iman kartaa ay ka waajibi kartaa marna mashruucay ka noqon kartaa mustaxab ka noqon kartaa ama sunne ka noqon kartaa marka masaladu mid u khuduucaysa uun tacriifka maaha tacriifka mid u khuduucaysa uun maaha shacaa'irul hadday haalib yihiinna beledu buu noqonayaa shacaa'irlislaam hadday haalib yihiinna oo weji caama oo shaa'ica ah, oo min simaat ilbaled ah lagu oogaayo waxay noqonaysaa markaa beled islaam inuu yahay ayuu noqonaya beled islaam inuu yahay u noqonaya laakiin weji maxsuura haddii loo samaynaayo shacaa'irtii kale ay haalib tahay oo si caama loo samaynayo shacaa'ir laakiin marka adaanka iyo salaadda iyo jumaca iyo jamaacadu si makhsuusa ay tahay oo idan gaaladu kuu idantay una aad ku samaynayso markay doonaanna kaa mancin karaan oo kuu diidi karaan oo kaa xidhi karaan oo ka odhan karaan markayse ha u adimin oo ka odhan karaan markaysa masjidkaba xidh ya yacni ta noocaasi markaa mid noqonaysa ma aha beledu islaam marka kuma noqonayo beledu islaam mid ku noqonayo yacni waxaweye ma ah waxaad garan kartaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay qiso nin ummadihii hore ka mida oo dilay boqol nafood ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam boqol nafood buu dilay nin caalimuu u tegay wuxu uhi wax toobada ma ah boqol nafood buu xaqdarre u dilay markaasuu yidhi haa toobadda ayaa kaa teedaya toobad keen ha yeeshee beledkaad xumaantaa ku samaysay waa beled xun waa beledun suu ka haajir beledkoo beled wanaagsan yaa oo dadkiisu wanaagsan yihiin u hijrood ninku taladii waa qaatay waa toobad keenay hijradiina waa hijroodo beledkiisii buu ka haayiray xumaanta markaysa markaa yacni markaa uu ku sameeyey waa beled xumaanta ku badnayd iyo macaasida iyo dembiyadu ku badnaayeen rafiiqyo xunxunoo badanna markaysa marka uu ku lahaa marka waxa weeye ka tag buu ihi meesha waxaad tagtaa beled wanaagsan ninkii baa hijrooday jidka dhexe markuu maraayey baa nafti qabsatay sakaraadkii baa u yimi qisada nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam oo saxiixa ah, xadiis kuu sugan yahay sakaraadkii markuu sakaraadayey ayuu xaggii marka waxa weeye dhulku ku socday ayuu usii galgalanayay gelgelanayay si u dhowaado si uu u sii dhowaado ayuu xaggii usii gelgelanayay naftii baa ka dhacdo waa laga qabtay malaa'igtii baa isku qabsatay ninkani khayr ma samayn malaa'ikat alcadaab iyo malaa'ikat raxma yaa baa isku qabsaday annagaa naftiisa qaadayna iyo annagaa qaadayna malag baa ilaahay u soo diray malaggii markii loo soo diray baa malaggii baa u garnaqay wuxuu malaggii ugu garnaqay waa dhulkuu ka yimi ee xumaa iyo dhulka wanaagsane uu ku socdo isu qiyaasa kuu u dhow yahay haddii dhulkii xumaaya uu ka yimi u dhow yahayna malaa'ikatulcadaab ha qaado naftiisa haddii dhulkii wanaagsanaaye uu u hijroonayay ee u socday ee u haayiray uu u dhowaadana malaa'ikaturaxmati ha qaado naftiisa qiisuu bayna alard dhulka qiyaasa halkii baa malaa'igtii marka waxaa dhulka isu qiyaastay xagga laabtiisa in yar waxay u dhowaatay dhulkii uu ku socday meesha waa ku qabata waa kala barhkii halkii baa markaysaga la yidhi markaa malaa'igtu raxma ha qaada naftiisa hadda bal caynkaas asarkeeda eeg eh. ya marka mas'alada ku saabsan yacni dhulka wanaagsan iyo dhulka xun yacni in dhulka wanaagsan loo hijroodo dhulka xun laga haajiro dhulku wuxuu ku xumaanayaa dadkiisu inay xumaadaan xumaantu inay haalib ka tahay ayuu ku xumaanaya haddii markaysaa markaa dhulalkii marka ay xataa kala xun yihiin dhulka kala xun laftooda dee waxaway axsanulmawjuudkaa loo baahan yahay bilaadulislaam si kastoo macaasi uga dhacdo si kastoo dembiye looga sameeyo bilaadulkufri waa ka fiican yahay waayo xaggaasaa kufriga iyo macaasida iyo fisqiga iyo xumaantuba kaga badan tahay beredada islaamka waxyaalo badanoo aan beredada islaamka eh, lagu samaynin ama si caddaana aan loo samayn karin ayaa beledada gaalada markaysa markaa lagu samaynaya haalibna ku ah kuna tiro badan xataa aan waxba laga sheegi karin beledada gaalada marka la joogo yacni waxa weeye isu tegitaanka raggu isu tegayaan isfuulayaan waxba lagama sheegi karo wadaadada masaajidda jooga masaajidda yurub iyo maraykan wadaadada jooga kama hadli karaan yacni liwaadka ma odhan karaan raggu inay isfuulaan waa xaaraanoo ma bannaana waa arrin xun maxkamaddaa loogu yeedhaya masjidka waxa laga yaba in la xidho kuma dhacaan meesha noocaasaa la odhanaya markasta waxan waa la joogaya diinkii waa loo madax bannaanye see loogu madax bannaanya war dadka been ha u sheegina ka daaya dadkaa luminaysaan oo beenta u sheegaysaan allah ka baqa adduunyadu waa maalmo yar waa wakhti kooban yacni waxa weeye waa laga tegayaa aakhiraa loo guuraya diinkaana ka muhiimsan xoolaha yar ee la jeclaysanayo diinta ayaa ka mudan oo ka muhiimsan raasamaalna qofka waxa u ah yacni oo ka muhiimsan xoolaha yacni waxa weeye waa diinkiisa marka diinka laga yimaadana waa ubadkiisa ubadkii hadduu kaa gaaloobo hadhow yaa kuu soo ducaynaya ta kale maxaad ka faa'iidi ubadka hadday gaalo noqdaan faa'iidadaad ka helaysaa maxay tahay waa khasaare waa khasaare dad fara badan yacni ubadkoodii waa lumeen yacni qaar kalena waxa weye qarkay u saaran yihiin adiguna meelaad gaadhi doonto ma ogid inaad noolaan doonto ma ogid intaad is leedahay waad tarbiyaynaysaa in naftu xataa kugu simi doonto ma ogid haddii waxa weeye marka waxaen aad dhimato obadku waxay doonaan bay markaa mawjaddaa qaadan kartaa haddii markaysagaa bad qofka la dhex dhigo si kastuu dabbaal u yaqaano alghariiqu ilaa mataa yasbax ruux haddii marka waxa weye la qaado oo badweyn saa loo dhex dhigo dabbaalba waa yaqaannaa ilaa inteebuu dabaalan karaa dee intuu dabaalan karaa waa iska kooban tahay calaa kulli xaal mawduucani waa mawduuc markaysaga muhimmaddiisa leh intaasaynu hadda ku soo yacni goynaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka atub ilayk